alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati almaa'id aynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay aayadaha aayadda siddeed iyo soddon iyo sagaal iyo soddon saalka macnaha aayadda kolley waa sharaxnay oo macno ijmaaliya waa ka tilmaannay xaddu sariqa ayay ku saabsan tahay xadka tuugaduna waxa weeye waa gacangoyn wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaalan min allah baabulxuduud marka la eegaayo farqi ma kala lahaa labka iyo dhadigu oo isku xad baa laga oogayaa azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaala min allah baabu lxuduud farqi ma kala lahaa labka iyo dhadigu oo wasfi mutarida marka la joogo baabulxuduud yacni awsaafta marka la sheegaayo mar waxay noqdaan mutarid yacni markaa yacni mu'asir ah oo saamayn leh fii jamiici alabwaab marna waxay noqdaan tardi aan markaa wax xukuma keensanin fii jamiici alabwaab marna waxay noqdaan abwaabta qaarkoodna in ay ku yihiin wasfi mu'asir ah oo saamayn leh oo farqi keenaya oo xukunka kala duwanaanayo abwaabta qaarna waxay noqonayaan wasfi tardi ah oo aan xukunka kala duwanaanayn al unuusa waadukuura waa noocaa saddexaad weeye abwaabta qaarkood waa mucasiroo saamayn bay keenayaanoo xukunku waa kala duwanaanayaa inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay axkaam badan bay ku kala duwanaanayaan abwaabta qaar marka la joogo baabkii milkulyamiinkoo kale waa ku kala duwan yihiin oo sayidku addoontiisii waa ugu tegi karaa milkulyamiin laakiin sayidadda addoonkalihii milkulyamiin u bannayn maayo addoonkeeda yani waa wasfi mu'asir ah alunuusa waaddukuura farqay keenaysa meelo badan oo kaleoo axkaamta ka midana waa saasi leeg axkaamaha qaarkood baa ragga ku waajibaya aan dumarka ku waajibayn axkaamaha qaarkood baa markaa labka iyo dhadigo ay nus iyo marka waxaweeye lamalaaba isu yihiin sida markaa joogo dhaxalkaoo kale lildakari mithlu xadi lunsayayn laakiin abwaabta qaar marka la joogo sida xuduuddoo kale yacnii saamayn ma leho xukunka ma kala duwayso labnimada iyo dhadignimadu waataa labkiiyo dhadigii la ysku cadfaayo isku xadna la amrayo in laga jaro wakadaa xagga jazaaga iyo abaalmarinta marka laga eegaayo xasanaadka iyo sayi'aadka iyadana waa saas si laego yacni marka haddii xasanadii ay sameeyaan mid lab iyo mid dhadig ay wada sameeyaan yacnii labka iyo dhadiga labnimada laguma fadilayo wakada ciqaabta waa saasi la-ag markay tahay waxa weeye cuquubatu sayi'a ah. ma noqonayso nus iyo markaa waxaweye lamalaab inay markaa noqoto oo lama odhanaayo isku dembi iyagoo sameeyey ayaa ama ciqaabta adduunyo ama ciqaabta aakhiro lagu kala duwayaa labka iyo dhadigga la odhan maayo marka baab alxuduud waa sidaa weeye wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba culammadu nugto waxay tilmaameen marka zinadii la sheegaayey waxaa la hormariyey dhadigaa la hormariyey markii tuugada la sheegayeyna labkii baa la hormariyey wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa saariqadaa la dambaysiyey oo saariqaa la horraysiiyey tuuggii amaa zinada ilaahay wuxuu horaysiiyey oo horaan sheegay qofkii dumar ee zinaysatay azaaniyatu wazaanii fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda culammadu waxay yidhahdeen taqdiimka waxaa ku jira xikma xikmad baa ku jirta waxaa laynoo tilmaamaya yacni markaa sariqadu inay xagga ragga u badan tahay iyaguna ay ku dhiiran yihiin dhiiranaanta ay dhiiran yihiin daraaddeed oo tuugadu ay ku yar tahay xagga dumarka yacni zinadana waxaa laynoo tilmaamayaa inay xagga dumarku ku horreeyaan ama asbaabta ay la imanayaan oo zinadii ka qayb qaadanaysa ha noqoto tabarrujka iyo cawraadkaay muujinayaan iyo ikhtilaadka markaa waxa weeye inay markaa udgoon isa soo marinayaan inay isjajabinayaan waxyaalaha noocaasoo shahawaadka kicinaaya yacni iyagu marka hore inay markaa yani markaa la imanayaan marka qolaba gees baa lagu hormariyey xagga cuquubadase waa laga simay isku xadin laga jarayo ayaa laynoo sheegay waxaynu sheegnay xadiiska tilmaamaya tuqdacu yaddu saariqi fii rubci diinaarin fasaacidan xadiis xasri sheegayaana waaba jiraay oo tilmaamaya laa tuqdacu yadu saariqi ilaa fi rubci dinaarin rubcu dinaar wax ka yar inaan lagu goynin haddana waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa tuu gacantii ku gooyey yacni markaa gaashaan qiimihiisu uu yahay saddex markaa dirham yacni marka uu yahay haddii la yidhahdo see loo kulminayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan mutacaaridayn ma aha labada xadiisoo iskama hor imanayaanoo yacni marka saddexda dirham yacni marka rubucu diinaarkii unbay iska noqonayaan daraahimtana garaaca la garaacay waxa weeye wakhtiyo kala duwan baa marka yacni la sameeyey wakhtiyada qaarkood wuxuu u dhigmaayey waxa weeye toban dirham ayaa diinaarku u dhigmayey wakhtiyada qaarkoodna wuxuu u dhigmayey darbiga lagu sameeyey laba iyo toban dirham marka min xaysu darbu marka laga eego taa lafteeda waa kala taganaa marka culamada qaar waxay yidhaahdeen labadaasi marka isma diidana oo waxay noqonaysaa gaashaankaasi rubucu dinaarkii inaanu ka yarayn yacni saasay noqonaysaa inuu ka bata mooyaane oo haddii la yidhaahdo waxa waye labiyo toban dirham baa noqonayay dinaar noqonaayey dee marka afar meelood loo qaybiyo labiyo toban waxay noqonayaan afar meelooda min saddexa ah. marka waxawe labiyo toban dirham rubcoodu waxay noqonayaan saddex dirham bay noqonayaan calaa haada waxay noqonaysaa rubcu dinaarkii waa ku fadhiyaa haddii la yidhaahdo waxa weeye xilligaa toban dirham baabuu ahaa markaysagaa diinaarku haddii sidaa la yidhaahdona waxay noqonaysaa waxa weeye rubcu diinaarkii waxbaba la yaro socda ficilna weeye kaniyo ma tilmaamaayo wax ka yar inaan lagu goynaynin ma sheegaayo waxaan laysla ysla ogol yahay wixii ka badan dee intaa in lagu goynaayo rubcu diinaar ka badan wixii ka badan in lagu goynayona dee waa la ysla ogol yahay marka calaa haada bacdu ahlicilmi kollay saasay u jamciyeen inkastoo weji kale uu jiro bilaadulxarbiga ama ghazawaadka iyo meelahaasoo kale ma lagu goyn karaa gacanta kollay madaahibtu taa waa ku kala duwan yihiin min xaysu lmadaahib haddii la eego a'immada qaarkood kollay waxay qabaan inaan gacanta lagu goynaynin yacni fii beled alxarbi ama markaysagaa faranta marka ciidamada jooga haddii markaa qaarkood ay markaa la yimaadaan xad inaan xadkii laga jarayn oo aan marka waxa ama gacantii lagu goynayn ay la dibdhigaayo saas yadabay a'immada markaa qaarkood ay qabaan inkastoo jumhuurka oo saddexda madhabood ahi marka xanaabilada laga reebo ay qabaan in markaa waxa weeye mid walba lagu goynaayo ama lagu fulinayo xadka ha yeeshee madhabulimaam axmed wuxuu qabaa inaan markaa lagu goynaynin buu qabaa waana min mafaariid almadhab madhabta imaam axmed masaa'ishay la gaarka yihiin bay ka mid tahay waxaa jira madhab waliba waxay leedahay mafaariid mafaariiddu waa maxay mufradaat masaa'il la yidhaahdo oo saddexda madhabood ee kale ay kala gaar noqotay likulli madhab mufradaat madhab kastoo madaahibta afartaa ka mida ah, waxay leedahay mufradaat bay leedahay ha yeeshee madhabka imaam axmed uu ugu mufradaad badan yahay madhabka imaam axmed wuu ugu mufradaad badan yahay mafaariiddoodana ama mufradaadkoodana waxay ka qoreenba kutub bay ka qoreen nadmi iyo nasriba leh ayna sharxeen tanna waxay ka mid tahay min mufradaati madhab alimaam axmed mufradaadkeeday ka mid tahay looma jeedo fuqahoo dhan buu kala gaar noqday muraadku saa maaha E waxaa loo jeedaa afarta madhabood marka la eegaayo saddexda madhabood ee kaleu kala gaar noqday wa ilaa masaa'isha mufradaadka lagu sheegaayo bacdi ka mida waxaa qabay saxaabadii bacdi ka mida waxaa qabay taabiciintii ama atbaacu taabiciintii ama fuqaho aan ahayn afarta imaam iyo marka asxaabtooda aan ahayn ayaa qabay waxaa jiri jiray dee fuqaho u dhigmaa afarta imaam ee asxaabu ah hadduu awsaaci yahay iyo hadduu leys yahay iyo hadduu sufyaan yahay iyo yacni markaa hadduu khayrkood yahay waxay ahaayeen a'immo yacni markaa fiqhi oo madaahib leh sufyaan athawri markaysaga kaana saaxiba madhab madhab buu lahaa asxaab buu lahaa madhabtiisii markii dambey inqiraaday waaynay markaa sii socon yacni ilaa laba boqoloo sano ayaa markaa madaahibta qaarkood ay jireen oo atbaacay lahaayeen kadibna markii dambe inqiraadeen ilaahay baa cidduu doono baaqi yeelaaya oo madhabkiisii ka yeelaaya madhab mutabaca oo la raacaayo yacni markaa qaarkoodna yacnii ilaahay baan baaqi yeelayn alamru ila allah amarka ilaahay baa leh amarka ilaahay baa leh ilaa ay yidhaahdeen culammada qaarkood a'immada qaarkood oo madaahibtoodu inqiraaday a'immadan qaarkood waabay ka yacni markaa fiqhi badnaayeen oo way ka cilmi badnaayeen siday a'immada qaarkood ay yidhaahdeen allaysu kaana afqaha min malik walaakina asxaabahu dayacuuh shaafici baa odhanaaya lays waa lays bnu sacdin weeyaane kaana afqaha min maalik maalik waa ka fiqi badnaa oo isagaa ka faqiihisanaa hadda shaafici baa leh cidda uu leeyahay waa laga faqiihsan yahayna waayo waa shiikhiisii waa shaykhahu aladii takharaja calayh oo imaam maalik ah imaamu daari ilhijra wuxuu leeyahay lays baa ka fiqhi badnaa maalik walaakina asxaabahu dayacuuh ha yeeshee asxaabtiisii baa dayacay oo cilmigiisii aan sii faafin yacni marka taas ayaa dhacday marka marka leeyahay waa mufradaat waxaynu u jeednaa nuqtadaynu baraarujinaynaa looma jeedo fuqahoo dhan buu kala gaar yahay ee muraadku waxay tahay fuqaha badan baa jirtay fuqahaduna afartan kuma koobnayn imaam iyo asxaabtooda kuma koobnayn yaa saxaabadii fuqahay lahaayeen yacni fuqaha fiqhi badan oo cilmi badan bay lahaayeen oo cilmigooda aan la gaadhayn oo cidda ka dambaysa oo dhan ka cilmi badan taabiciintii fuqahay lahaayeen atbaacu taabiciintii fuqahay lahaayeen a'immadani markay jireen yacni a'immo fiqhi oo markaa ay la gudboon baa jiray a'immo fiqhi oo la gudboon baa jiray lagana yaabo markaysaga abwaabta qaar inay qaarkood kaga horreeyeen abwaabta qaarna ay iyagu kaga horreeyeen haakada marka waxay ka mid tahay masaladu min mufradaati lmadhab bay markaa ka mid tahay sababta keensatay madhabta imaam axmed aan istidraadka iska sii yaro wade inay si gaara aad wax uga qoraan nadmi iyo nasriba kutub uga qoraan mufradaadka madhabta imaam axmed sheekh shaaficiya ayaa daandaansaday oo ilkiya atabari alharaasi la odhan jiray markaasaa wuxuu yidhi mas'ale kasta oo ay la gaar noqdeen yacnii xanaabiladu la gaar noqdeen oo saddexda madhabood wax ku waafaqayaa aynay jirine saddexduba khilaafsan yihiin waa wada daciifa kulluha waa daciifa yacni kullu mas'ala oo mufradaadkooda ka mida oo saddexda madhabooda ay kala gaar noqdeen daciifo weeye buu yidhi fiqhi ahaan xanaabilada arrinkaa waa ka xanaaqeen sababtaasay u ururiyeen mufradaadkooda nadmiyo ay uga sameeyeen iyo nasri mid walba kutubana uga allifeen kutubihiina sharxeen iyagoo caddaynaya mas'ale kasta oo mufradaadkooda ka mida adiladay u daliishanayaan iyo cidda waafaqsan ee saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo a'immadii a'immadaa la sinnaa ka mida ee waafaqsan si ay u caddeeyaan inayna daciif ahayn masaladan xadiis baa ku soo arooray sheegaya gacanta tuugga inaan lagu goynayn filghaswi xadiis ku soo arooraa jira culamada qaarkoodna ay quweeyeen xadiiskaasay cuskanayaan marka leeyahay gacanta lagu goyn maayo gacanta tuugga lagu goyn maayo fi filghaswi yacni markaa faranta iyo markaysaga markaa halka ciidamada markaa beledka gaalada ay kulaalayaan ama faranta ay joogaan ama dacalka marka ay joogaan waxaa laga baqayaa fitno ka weyn waa min baabi dar'i almafaasid dee ruuxii xadka laga ogay inuu cadhoodaa laga baqayaayo dee dacal buu joogaayo beledkii gaalada dhinaca ku haya amaba beledkii gaalada wax ka mida la galay dee inuu cadhoodo markaysagaa diinkaba ka baxo gaalada u galo baa laga baqayaa taasaa laga taxadirayaa marka waa min baabi saddi daraa'ic waa la dib dhigayaa baa loo jeedaayo waa la ibtaalinayaa muraadku maaha yacni waxaa loo dibdhigayaa ma iyo inta markaa laga soo noqonayo beledka gaalada ama marka faranta laga soo noqonayo ama ghasawada laga soo noqonayo ayaa la dibdhigayaa yacni marka dambe markaa lagu soo noqdo yacni maxkamadihii iyo beledkii iyo markaysaga waxaan yacni meelihii la deganaa ee markaa lagu soo noqdo beledulislaamka gudihiisa ahayd ee aan faranta iyo ghasawaadka ahayn markaa dabadeed ayaa marka ay noqonaysaa in marka waxa weeye laga oogayo markaasay noqonaysa allah waxa uu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaala min allah siibaweyhi isagu wuxuu maray khabar baa loo qadarayaa ay fii ma yutla calaykum wa fii ma yutla calaykum ama mima yutla calaykum xukmu asaariqi wasaariqati marka mudaaf baa loo qadarayaa saariqa iyo saariqada khabarkiina hor baa laga qadaraya cinda sibawahi waa sidaas laakiin a'immo kale ayaa waxay bannaynayaan in jumlada dalabiga ah ee amarka ah lagaga khabro laakiin maadaama qowlka mukhtaarka agtiisa yahay iyo nuxaad badan ba oo basriyiinta ka midaba ay qabaan yacni haddii waxa weeye jumlo dalabiya waxa ka horeeya waxa mukhtaaroo la dooranayaa nasbada marfuucna ay tahay jumlo kale inay tahay oo khabar loo qadaraayo calaa hadihi alqaacidu ku keenay culamada qaarkood halka niqaash bay markaa keeneen mucribiinta ka mida oo nuxaadda qaar ictinaa aada icraabta ugu sameeya ayaa jira qaarkood baa marka waxa weeye markaa daciifiyey wejiga uu maray siibaweyhi oo ilaa khamsata awjuh soo arooriyey qaar kalena waa daaficeen oo kuwa aadka u daafacaya abu xayaan waghayruhu ka mid yihiin calaa kulli xaal icraabta waxa fiican markaysaga sida sahlan wejiyada saa'iqa ah yacni sida sahlan ee taqdiiraadka ka maran hadday asaxayso in lagu socdo ayaa fiican saas aawadee waxaynu ku khabraynaa oo maraynaa sida mufasirkuba marayo oo ah faqdacuu jumlada dalabiga ah in lagu khabraayo allah waxau ihi wasaariqu kii waxaday ee ninka ahaa wasaariqatu iyo tii waxaday ee qofka dumara ahayd al fiihimaa mawsuulatun asha ku sugani mawsuulo weeyi asha mawsuuladaana daabitkeedu waxa weeyaan yacni sifo sariixa oo sifanimo ku cad oo aan ismiyadu ka qaalib noqonin bay gashaa sifada sariixadaana waxaa loo jeedaa ismi faacil ama ismi mafcuul baa loo jeedaa laakiin ismiya waa inay ka qaalib noqone sifanimo looga jeedo hadday ismiyadu ka qaalib noqoto waa ka duwanta al tacriifay noqonaysaa marka hadday ismiyadu ka qaalib noqoto altacriifa oo mucarifa bay noqonaysaa adaatu tacriif laakiin iminka waa mawsuulo weeye wa sifatun sariixatun silatu al waa ka ibnu maalik odhanaaya sifada sariixada ahi waa al siladeedii weeye iyaduna waa markaa mawsuulo siladeeduna waa sifada sariixada sifada sariixada waa ismigan oo kale ismiga mafcuulla waa la midi sariixana waxaa loo jeedaa waa inaan ismiya ka haalib noqonin oo ismu faacil haba ahaato ama ismu mafcuul ahaatee hadday magacnimadu ka haalib noqoto sifadii sariixadeedu way ka baxdo isim bay noqotay xaaladda caynkaasa oo adaatu tacriifa markaa la odhanaya wasaariqu ninkii waxaday iyo wasaariqatu qofkii dumaree waxaday alfiihimaa asha oo labada markaa wasfi ku sugani mawsuulatun mawsuulo weeye mubtada'un yacni markaa asaariquna waa mubtada weeye wasaariqatuna waa lagu cadfay walishabahihi bisharti ee kaanshuhu shardiga u eg yahay daraaddeed dakhalat ilfaa'u fa'du waxay gashay fii khabarihi khabarkiisii bay gashay khabarkiisii ayay gashay oo shardiga xagguu uga eg yahay wuxuu uga egyahay xagga cumuumka marka laga eegaayo yacni shardiyadii waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysa haddii iminka waxaweye man shardiya ama maa shardiya ah la keeno yacni markaa shardiyaadku waxay faa'iideeyaan cumuum bay faa'iideeyaan wa kadalika mawsuulaadkuna waa faa'iideeyaan markaa shabaha ay shardiga ku leedahay oo xagga cumuumka ka shabbahayso ayaa fa'du khabarkiisa gashay jawaazan bayna markaa iyada loo geliyaa halka jawaabta shardiga wakhtiyada qaarkood loo geliyo wujuuban wa huwa khabarkeedu faqtacuu aydiyahumaa jumladan weeyi faqtacuu gooya oo jara aydiyahumaa gacmahooda gooya yamiina kullin minhumaa waxaa loo jeedaa mid walba midigtiisa gooya min alkuuci kuuca ka gooya kuuca waxaa loo jeedaa uun jalaqsatayda hadda laga tilmaamaya intan jalaqsatayda aynu idhaahno ayaa carabtu magacyo kala duwan ku kala itlaaqaan oo suulku halkuu markaa yacnii kala goyska ka gaadhaayo jaraqsatayda halkuu kaga beegan yahay kuucu bay yidhaahdaan halka faryaradu kaga beegan tahay jaraqsataydana dacalkaasna waxaa la yidhaahdaa dacalka kale faryarada ee jaraqsataydana kursuuc baa la yidhaahdaa rusqina waxaa la yidhahdaa inta labada u dhaxaysaa la yidhahdaa jaraqsataydii bay saddex magac u kala yeeleen saddex magac ayay u kala yeeleen jalafsateedu waa intaa kafka halkaa mifsalkaa weeye markaa kuuc iyo kursuuc iyo markaa rusqi baa la kala yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamaya un calaa kulli xaal in laga goynaayo jalaksatayda laga goynaayo midigta ayaana la goynayaa aayadda aydiyahumaa baa la yidhi gacmahooda looma jeedo in gacmaha laga wada jarayo lagama tilmaamaayo ee mid walba hal gacan baa la goynayaa oo haddaba maxaa aydida loo jamciyey haddii mid walba gacan keliya la goynaayo waxaa aydida loo jamciyey waasaariqu waasaariqatu marka la sheegaayo loogama jeedo laba qof keliya inay yihiin waasaariqu waa nooc waa ragga waxaday oo dhan bay ku dhici jamac badan bay markaa noqon wasaariqatuna dumarka waxadoo dhan bay ku dhici iyaguna jamac bay noqon marka maadaama ciddii waxadday oo dhan laga tilmaamayo labiyo dhadigba waxaa looga jeedaa mid walba gacan ka gooya marka laysu geeyo dee aydi bay noqonayaan gacmahooda in la wada jarayana loogama jeedo midig iyo bidixba mar la wada goynayo biijmaaci almuslimiin loogama jeedo gacanta la goynayee lagu horraynayaana waa midigta midigta weeye gacanta markaa la goynayo ee markaa looga horaynayo sida markaa camalkii saxaabiya sunnadaba ku soo aroortay sunnadana ku timi camalkii saxaabadana ku timi wa bayanati sunnatu sunnadu waxay caddaysay ana aladii yuqdacu fiihi ka lagu goynayo sababtiisa rubcu diinaarin rubcu diinaar inuu yahay rubucu iyo rubcu labadaba waa la odhan karaa waa takfiif iyo tasqiil labadabao xarakadu waa saqiilo xaraka la'aanta waa sukuune eh, haddii xaraka la waayo sukuun baa imanaye iyaduna waa khafiif weeye xarakaadkana yacni dammadaaba ugu culus waa asqalulxarakaati xaraka yaday culus tahay ayaa asqalulxarakaati ay dammada tahay rubucu diinaarin rubucu diinaar weeye ka lagu goynayaa sababtiis hmm, fasaacidan iyo waxa ka badan wa annahu idaa caada isagu hadduu ku noqdo shakhsigii waxaday qudicat waxaa la goynayaa rijluhu addinkiisa alyusraa bidix ayaa la goynayaa min mafsili ilqadam waxaa laga goynayaa yacnii kalagoyska gommadda kala goyskeeda laga goynaya qadamku waa inta cagtee dhulka la dhigo marka halka kala goyska ah ee uu saaqa kaga xidhmayo halkaasaa laga goynaya bacdibaa waxay yidhaahdeen waxaa laga goynayaa maya cidhibtaa loo reebayaa intan kalaa la jaraya laakiin qowlkaasi sax ma aha sawaabku waa sida marka uu inoo sheegay yacni sheikhu inoo sheegay suma alyadul yusraa intaa dabadeed waxaa la goynayaa hadduu tuugadii mar saddexaad ku noqdo alyadul yusraa gacanta bidix ayaa la goynayaa suma arijlulyumnaa intaa dabadeedna waxaa la goynayaa adinka midig baa la goynayaa hadduu mar afraad tuugadii ku noqdo tuugada hadduu ku noqnoqdo shakhsigu oo tuugooyin kala duwan sameeyo intaan xadka laga oogin intiiba ay ku caddaato ama u qirto hal xad baa ku filan mar hadday ka wada horreeyeen oo lama odhanayo tuuganimadii kastaba cuquubo gaaraa loogu samaynayaa la odhan maayo ee haddii jinaayadii tuugadu jinaayatu sariqa ay tacaduddo qabla iqaamati alxaddi calayhi intaan xadka laga oogin ka hor hal xad oog baa ku filan laakiin markii xadka laga oogay dabadeed hadduu dib ugu laabto waxay noqonaysaa xad kalay noqonaysa xuduuddoo dhan waa noocaa hadday zina tahay hadday sariqo tahay hadday qadfi tahay yacnii xadkii marka laga oogo dabadeed hadduu dib ugu laabto yacni cuquubo dambaa lagu samaynaya horaa looga oogay la odhan maayo oogistani way ka horraysay xumaantan uu la yimi iyo faaxishadan dee faaxishada cusub ee uu la yimi cuquubadeedii baa la rabaa yacni kullamaa takararat alfaaxishatu takarara alxaddu mar kastoo faaxishadu ay soo noqnoqoto xadkiina waa soo noqnoqonaya sidaasaa markii gacantii hore la gooyey hadduu dib ugu laabtay tuuganimadii addinka bidix loo goynaya maxaa addinka laga doonay maa gacanta bidix la gooyo dee waxaa markaa laga fahmay aw tuqataca aydihim arjuluhum min khilaaf yacni markaa talantaaligaa loo goynayo halkaa waa laga qaata ta kale camalka markaa soo arooray oo laga soo wariyey inay markaa khulafadii sameeyeen xadiisnimana waaba loo soo wariyey laakiin sixadiisaa la isku khilaafsan yahay ayaa isaguna sidaas ahaa oo xadiis abu daawuud iyo nasaa'iya soo wariyeen baa wuxuu tilmaamayaa tuugii nebiga loo keeno oo uu gooyey gacanta haddana waxa weeye markaa inuu waxaday oo addinka uu ka gooyey haddana wakhtigii markaa abubakar iyo inuu waxaday dabeedna markaa waxa weeye sidii marba mid loo gooynayey ayaa markaa afarta gacmaha iyo addimada afartaba la gooyey afartaba la gooyey xadiiska caynkaasa culammada qaarkood baa dee markaa ka hadlay oo dee markaysaa markaa daciifiyey marka sixadiisa xoogaa waa laisku khilaafsay camalka calaa kulli xaal khulafaau raashidiinkii inay markaa gooyeen waa dhacday inkastoo cali laga sheegay inuu yidhi markii laba la gooyey uu cumar ku yidhi war wixii ka dambeeye tacsiir oo waayo markaa dee gacan wax ku cuna iyo gacanuu ku isijoodo iyo waxba haddaynu u hadhsanayn yaa sidaa in loo wada gooyo dee waxa weeye waan ka xishoonaya hmm, waa arrin markaa ijtihaad ahaanuu saasi ula muuqatay calaa kulli xaal laakiin qaacidada waxa waafaqsan sida markaysaga khulafada kale qaarkood ay sameeyeen ayaa waafaqsan waana sida uu sheikhu inoo sheegay wa bacda dalika yucazaru intaa dabadeed waa la tacziiraya oo la ciqaabaya xadiis kale waa soo arooray oo sheegaya wakhtigii nebiga afartaba in la gooyeyna markaa tilmaamayo weliba markaa sheegaya marka shanaad dila laakiin culammada cid qaadatay ma jirto sidaas aawadeed baa tirmidi tilmaamaya yacni cid ku camal fashay ma ogi wa bacda dalika yucazaru intaa daba waa la tacsiiraya labadii gacmood iyo labadii addinba markii la gooyey hadduu mar shanaad waxado matalo xaguu ku xadaya ma afku ku qaadayaa mise gacmuhu intuu saa isugu qabto ku qaadaya hadduu mar dambe waxado iyadoo afartaba la gooyey ya wa bacda dalika yucazaru waa la tacsiirayaayo ciqaab edbina lagu samaynayaa tacsiirtiina way kala duduwanaan kartaayo dee xadhig bay noqon kartaa jeedal bay noqon kartaa waa ciqaab edbin ah hmm. jazaan bima kasaba jazaan abaalmarin daraaddeed gacanta u gooya nasbun cala almasdari ay mansuubun mid la nasbiyey weeye waa facliyo bimacnaa mafcuul ah cala almasdari masdarnima ayaa lagu nasbiyey waxaa laga tilmaamayaa waa mafcuul mutlaqa marka jazaa'an calaa haada marka sida uu yani maray lagu socdo waxay noqonaysaa yani yujaazuuna jazaa'an waa la abaalmarinayaa abaalmarin baa saa lagu abaalmarinayaa ama yacni markaa jaazuu sidaa abaalmariyo ku abaalmariya jazaa'an abaalmarin ku abaalmariya laakiin marka in masdernimo oo mafcuul mutlaqa laga dhigo mutacayin maaha culammada qaar waxay mareen mafcuulu lahu inay tahay yujsawna jazaa'an abaalmarin baa la abaalmarinaya ficilkii baa loo qadaraya ama amarnimo ha loogu qadaro ama ha loogu qadaro yacni markaa mudaaric hala qadarabe yujaasuuna jazaa'an ama yacni markaa jaazuu jazaa'an waa yahay wejiga kale waxay tahay in laha jazaa'an ay lijazaa'in abaalmarin daraaddeed mafcuul lahu ka dhig jazaan ay lijazaa'in abaalmarin daraaddeed gacanta u gooya laga abaalmarinayo bimaa kasabaa waxay kasbadeen ama galabsadeen laga abaalmarinayo waxaa loo abaalmarinayaa nakaalan cuquubo daraaddeed cuquubatan lahumaa ciqaab la ciqaabayo daraaddeed baa loo abaalmarinaya marka waxay noqonaysaa cilatulcilla cilatulcillay noqonaysaa tii hore mafcuullahu markaynu laqbaynay ta dambana cuquubatan mafcuullahu kalay noqonaysaa laba cilo say noqonayaan culamada qaar waxay waa la kala beddelayaa oo waxay noqonaysaa nakaalan inay beddel ka tahay jazaa'an weji labaad baa bannaanoo waa in la yidhaahdo jazaadaa loo sii sababaynayaa in looga jeedo yacni markaa ciqaab looga jeedo la doonaayo dadka in wax lagaga reebo nakaalku waa maxay waa wax looga jeedo cuquubo looga jeedo zajri dadkii ficilkaasoo kale loogu diidaayo lagaga reebaayo cilatulcillana waa dhacdaa yaa markaad tidhahdo darabtu bnii ta'diiban ixsaanan lahu waxaan garaacay inankaygii waxaan u garaacay ta'diiban edbin daraaddeed baan u garaacay edbinta waxaan ugu garaacay ixsaanan lahu samafalan u samafalaya daraaddeed oo in akhlaaqdiisu wanaagsanaataa ya dee ixsaan bay noqonaysaa marka ixsaanku wuxuu cillo u yahay ta'diibka yaa taadiibku cillo u yahay marka waa cillatlcilla darbigana waxaa cillo u ah ta'diibka waxaan u garaacay ta'diiban lahu edbin aan edbinaya daraaddeed waxaan u edbinayaa ixsaanan lahu samafalaan u samafalaya daraaddeed akhlaaqu manoo wanaagsan inuu yeesho baan rabaa hadda iska garac maaha waayahay marka jazaa'an gooya gacanta tuugga jazaa'an abaalmarin daraaddeedu gooya laga abaalmarinayo bimaa kasaba waxay kasbadeen laga abaalmarinayo tuugga iyo tuugaddaba waxaa loo abaalmarinayaa nakaalan ciqaab daraaddeed cuquubatan lahumaa ciqaab la ciqaabaayo daraaddeed oo loo ciqaabayo yacni markaa cuquubo zajri a ah la ciqaabaayo reebis looga jeedo cid kalea wax lagaga reebaya oo laisleeyahay ficilkan oo kale ayaanu soo noqon oo haddii la ogaado tuugga gacanta in la goynaayo dee qofka doonaya inuu wax hadaa in badan buu ka fekerayaa ama laga yaabaa inuu yacni isku qabto ka taradido ya tuugada qaar badanna laga yaabaa iyagoo gacantooda ilaashanaya daraaddeed inay markaa tuugada iska daayaan waayo xataa ceebteedaan dee hadhayn ceebteeda ayaabaan hadhaynoo marka la arko gacanta midig inay go'an tahay qofka arkaa wuxuu moodayaa dee inuu tuug yahay buu moodayaa ya saas aawadeed sheikhii la odhan jiray zamakhshari gacanta baraf baa gooyey wuxaa uu sidan jiray warqad caddaynaysaa qudaaddu u caddeeyeen oo caddaynaysaa in markaysa markaa aan tuuga iyo wax la mida gacanta lagu goyne <laughs> yaa dhib kale ay ku dhacday warqad caddaynaysaoo markaysaa maxdar u sidan jiray waa caddayn hmm. waxay soo naqliyaan bacdu salaf ayaa gacanta bidix baa go'nayd markaasaa dee nin shiikhu ahaayo dadku wacdiyey nin reermiyaa dhegaystay wacdigiisii markaasuu wacdigiisii la dhacay markaasuu wallaahi wacdigaaguna way cajabinayaa gacantaaduna way shaki gelinaysaa <laughs> ya gacantaaduna way ishaki gelinaysaa wacdigaaguna way cajabinayaa buui markaasuu gacanta waa bidix mar gacanta ay go'ani waa bidix tuugga midigtaa la gooyaa aniga bidix baa i go'an markaasu maxaan ka garanayaa buui markaysa waaa dee gacanun baa la gooyaay maxaan ka garanayaa buui hmm. markaasu sadaqa allah wa ajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah aayaddu deedna ahri acraabtu dadka reer miyiga hayda inayna xuduudda ilahay ayna garanayn kasaa nakaala min allaahi ciqaab yacni cuquubad daraaddeed baa loo abaalmarinayaa cuquubadaasoo min allaahi kaa'ina min allaahi markaa nakaalan ay tahay oo cuquubatan dee aan fasirayn nakaalan baad qadari cuquubatan markaad ku fasirto dee waad waafajinaysaa cuquubadaasoo lahumaa iyaga u sugnaato iyaga la ciqaabaayo ciqaab reebis ah dadka laga reebaayo cuquubadaasoo kaa'inatan min allaahi xagga allah ka ahaatay yacnii sharciyeynteedu wallahu allah casiizun waa ka haaliba haalibun calaa amrihi amarkiisa ayuu haalib ku yahay oo ku gacan sarreeyaa xakiimun waa xikmad badan yahay fii khalqihi khalqigiisa iyo wuxuu abuurayana waa u xikmad badan yahy wakada wuxuu sharciyaynaayo iyo wuxuu odhanayaba waa u xikmad badan yahay faman taaba kii toobad keena ama faman taaba ku kastoo toobad keena mawsuula ama shardiya la laqbayn karaa mid walba min bacdi dulmihi dulmigiisii iyo xadgudubkiisii dabadeed uu naftiisa dulmiyey oo ku xadgudbay rajaca ani isariiqati tuuganimada ka noqda oo ka toobad keena wa aslaxa hagaajiya camalahu camalkiisana hagaajiya oo wanaajiya fa ina allaha yatuubu calayh allah waa ka toobad aqbalaya ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay fi tacbiiri bihaada haada tan laga cabirayo waxaa ku sugan maa taqadama wixii soo hormaray wuxuu u jeedaa yacni markaa hore hadalkaynu usoo aragnay oo yacni markii xiraabada laga warramaayey ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha ghafuurun raxiim yacni taasoo kale ayaa laga tilmaamaya marka halkanna wuxuu sheegayaa ciddii toobad keentay camalkiisii wanaajisa marka la yidhi fa ina allaha yatuubu calayha alla waa ka toobad aqbalaya ina allaha ghafuurun raxiim dee inuu marka waxa weeye yacni marka isagana loo dembi dhaafayo in loo dembi dhaafayo laakiin xadkii aanu ka dhacay xadkii aanu ka dhacayn fi tacbiiri bi hada cabiraadda tan laga cabirayo waxaa ku sugan maa taqadama wixii soo hormaray oo ah marka waxa weeye inaanu markaa hadda xadku aanu ka dhacayn xadka horaa loo soo sheego waa la hormariyey falaa yasqudu canhu bitowbatihi xaqulaadamiyi kuma dhacaayo canhu xaggiisa kagama dhacaayo bitowbatihi towbaddiisa xaqulaadamiyi xaqa aadamigu kaga dhici maayo xaqa aadamigu kagama dhacaayo oo dee halkanna lama odhan falaa taxuduuhum lama odhan falaa yasqudu canhu kama dhacayo bitowbatihi towbadiisa xaqulaadamiyi xaqii aadamigu kama dhacayo min alqaطci gacangoynta ah iyo waraddi raddi xoolaha in la celiyo nacam haa bayanat sunnatu sunnadu waxay caddaysay annahu in cafaa canhu hadduu cafiyo saariqi qabla arafci ila alimaami intaanu imaamka u kor yeelin oo gaadhsiinin ka hor saqada alqaطcu gacangoyntu inay ka dhacayso gacangoyntu inay ka dhacayso wa calayhi shaaficiyu sidaa waxaa ku sugan shaafici xadiis baa ku soo arooray sunanka markaa ku yimi oo tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nin tuuga in loo keenay oo markaa go' xaday dabeedna markii loo keenay ayaa ninkii dee markaa arrinka ku keenay ee ku soo eedeeyey ee yacni markaa laga xaday u yidhi ya rasulla waa cafiye iska sidaa markaase hallaa kaana daalika qabla an ta'tiyanii bihi ma arrinkaasi ahaado intaanad ii keenin ka hor intaanad ii keenin ka hor muu ahaado yacani wixii xaday soo gaadhaa waa waajib in la ogaa marka inta aan eh, imaamka la gaadhsiin hadduu cafiyo waa ka dhacaysa xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiiniyeen qaarna waa saxiixiyeen xaakim iyo ibnu jaaruud iyo waa saxiixiyeen iyo bacdi kaleba qaarna waa taxsiiniyeen shaaficina xadiiskaasuu qaatay amaa imaam maalik wuxuu leeyahay marnaba lama cafin karo waxaa laga yaabaa xadiisku inaanu soo gaadhin xadiisku inaanu soo gaadhin baa laga yaabaa imaam maalik dabaadna markaa uu sidaas ugu tegey yacni marnaba lama cafin karo laa qabla arafci ila alimaam walaa bacda arafci ila alimaam allah waxau yidhi alam taclam ana allaha lahu mulku asamaawaati walard halkan hore waxay soo naqliyeen qiso waxay sheegeen nin qur'aan akhrinaya ayaa aayaddan akhriyey ee sariqada xadkeeda ku saabsan wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasaba nakaalan min allaah nin reer miyiga ayaa maqlaya oo aayadda yacni markuu akhrinayo maqlaya qaarigii akhrinayey ayaa khata'ayoo aayadda wuxuu akhriyey fitaamkeeda ama dhammaadkeeda wallaahu ghafuurun raxiim halkay ahayd wallaahu casiizun xakiim ayuu wuxuu akhriyey intuu khata'ay isagaan u badrheerin wallaahu ghafuurun raxiim buu akhriyey ninkan marka waxaa weeye reer miiga ahi waa nin caraba luqada carbeed si saliiqa ah u garanaya macaanida luqada carbeed fahmaaya oo dee afkiisii hooye uu yahoo saliiqi ah markaasuu kalaamu man haada hadalkan yaa yidhi markaasuu allah baa yidhi markaasuu allah ma odhan ninkii qaarigaa yaabay mee allah baa yidhi ma odhan buu yidhi allah markii dambe uu u fiirsaday markaasuu yidhi haa intan dambaan qalday oo wallaahu casiizun xakiim wallaahu casiizun xakiim baa khitaamku yahay markaasuu dee haa saa dheh yaa wuxuu yidhi caza wa xakama faqatac walow ghafara wa raxima lamaa qatac buu yidhi ajiib caza faxakama faqatac ilaahay casiiz buu ahaaday oo xakiim buu ahaaday oo markaasuu gacanta gooyey bimacnaa amre in la gooyo walow ghafara wa raxima lamaa qatac hadduu marka waxaa weeye naxariisan lahaa oo dhaafi lahaa gacanta ma gooyeen marka waxaan iswaafaqayn gacanta gooya iyo waa hafuururaxiim isma waafaqayso waxaa ansab u ah casiizun xakiim yacni macnaha caynkaasay dareemayaan dadka sariiqada luqada carbeed u yahay dee dadkeenna cujmadu ku sugan tahay ee eh, yacni markaa xoogaa dee caamilkuba inagu adag yahay inagu aad u dareemi mayno alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati walard alam taclam miyaanad ogayn ana allaha lahu mulku asamaawaati walard alistifhaamu fiihi litaqriir istifhaamku taqriir buu u sugnaaday oo wuxuu macnuhu u dhacayaa waa og yahay oo istifhaamku inkaar markuu ahaa qadar nafya yani nafyi oo kale u shabbahayay yacni lamna waa adaatu nafyin laba nafyi baa meesha kulmaya nafyu nafyi isbaatun bay qaacidadu tahay nafyi haddii la nafiyo wuxuu noqonayaa ma'aalkii wuxuu noqonayaa taqriir in la sugaayo alam taclam miyaanad ogayn waad ogtahaa baa markaa laga tilmaamaya alistifhaamu fii litaqriir istifhaamku taqriir buu u sugnaaday anna allaaha inuu allah lahu mulku samaawaati isaga keligii inay u sugnaatay yeelashada cirarkiiyo walardi dhulka yeelashadiisu sidaa miyaanad ogayn waad og tahay baa loo jeedaa yucadibu man yashaa ilaahay waa cadaabayaa waa ciqaabaya man yashaau ku doono inuu cadaabo ayuu cadaabayaa tadiibahu man yashaau tacdiibahu ku doono cadaabistiis yashaau mafcuulkeeda waa la xadfaa sida badan marka yucadibu baa laga qaadanaya wayakfir waa u dembi dhaafayaa liman yashaau ku doono inuu u dembi dhaafana waa u dembi dhaafaya liman yashaau ku doono almaqfirata lahu dembidhaafka loo dembidhaafaya la doono almaqfirata waa mafcuulkii yashaau xaggee laga qaatay yakfiruda horaa laga qaatay wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax kastaba wuxuu ahaaday mid u awood badan wa minhu atacdiibu waalmaqfira waxaana ka mida wuxuu u awoodda badan yahay allah awoodaayo cadaabista iyo dhaafista mid walba allah waxau yidhi yaa ayuha alrasuulu laa yaxdunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr yaa ayuha arasuulu rasuulow laa yaxduunka yayna ku murugo gelin aladiina kuwii yusaaricuuna u dheeraynayey filkufri gaalnimada inay ku dhacaan oo si deg dega ugu dhacaan u dheeraynayey ama si deg dega ugu dhacay min aladiina xaalay kuwii ka mid ahaadeen ama min aladiina xaalay kuwii ahaadeen minta leha tabciid ama la yidhaahdo mintu waa bayaaniya qaaluu yidhi aamannaa waa rumayna yidhi biafwaahihim afafkooda sidaa ku yidhi walam tu'min quluubuhum waxay sidaa yidhaahdeen walxaal lam tu'min aynay rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu aynay rumayn ayay sidaa yidhaahdeen afka baarkiisay aamannaa ka yidhaahdeen wa min aladiina haaduu sammaacuuna lilkadib wa min aladiina kuwii waxaa ka mid ahaaday haaduu yuhuudiyoobay sammaacuuna lilkadibi qawmun duul oo sammaacuuna yacnii u dhegaysi badan oo u aqbalaad badan lilkadibi beenta sammaacuuna waxay u dhegaysanayaan liqawmin aakhariin dad kaley u dhegaysanayaan kuwaa kaleoo lam ya'tuuka aan kuu imanin yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih waxaa bannaan inaad markaa mubtada u qadarto hum yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi waxaa kaloo bannaan in xaal laga dhigo jumalka ka dambeeyaana waa saas si la eg oo yaquuluuna iyaduna waa saasoo kale yuxarifuuna xaal ay beddelayaan alkelima kelmadaha ayay u dhegaysanayaan duul kale wax u dhegadhegaynayaan ama hum yuxarifuuna iyagu waa beddelayaan alkelima kelmadaha min bacdi mawaadicihi meelihii la dhigay dabadeed bay ka beddelayaan oo sidii loo sheegay si aan ahayn bay u sheegayaan yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuh yaquuluuna ay hum yaquuluuna yagu waxay odhanayaan ama waxay kelmadaha beddelayaan yaquuluuna xaal ay odhanayaan oo la xaaleeyo in uutiitum haada haddii laydin siiyo kaasoo xukunkaa ah waa xukunkii iyagu ay samaysteen ee taxriifka ahaa iyagu dejisteen fakhuduuhu qaata wain lam tu'towhu haddaan xukunkaa laydin siinina xukun kale laydiin sheego faxdaruu ka digtoonaada inaa aqbashaan oo qaadataan yuhuuddii baa sidaa isku odhanaysaa waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi shay'a waman yurid illaahu ku kastuu ilaahay doono fitnatahu fitnadiisa la fitnaynaayo la luminayo lumintiisa la luminayo waa la fitnaynayaa waxaa loo jeedaa waa la luminaya falan tamlika lahu min allaahi shaya falan tamlika lahu u hanan maysid min allaahi xagga allah waxba uga hanan maysid shay-an waxba uga hanan maysid ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yutahhira quluubahum ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye lam yurid illaahu ilaahay aanuu doonin an yutahhira quluubahum qalbiyadooda inuu tahiro oo u nadiifiyo qurunka gaalnimada ka nadiifiyo aanuu doonin weeye lahum fi dunyaa khizyun waxaa u sugnaaday adduunyada gudaheeda dulli ayaa u sugnaaday walahum fi laakhirati cadaabun cadiim waxaana ugu sugnaatay aakhiro gudaheedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn baa u sugnaaday sammaacuuna lilkadibi akkaaluuna lilsuxti sammaacuuna waa qaar u dhegaysi badan u aqbalaad badan lilkadibi beenta ama sammaacuuna waa qaar dhegaysi badan lilkadibi inay been sheegaan daraaddeed bay u dhegaysanayaan akkaaluuna lilsuxti waa qaar u cunis badan xaaraantana waa qaar u cunis badan suxtigu waa xaaraanta fain jaa'uuka hadday kuu yimaadaan faxkum baynahum kala xukun dhexdooda aw acrid canhum ama ka jeeso xaggooda oo waxba ha kala xukumin wa in tucrid canhum haddaad ka jeesato xaggooda falan yaduruuka shay'a waxba ku dhibi maayaan shay dhibaato ama darara kuma dhibayaan wa xakamta haddaad kala xukunto faxkum baynahum bilqasd waxaad ku kala xukuntaa dhexdooda caddaalad ku kala xukun ina allaaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa caddaaladda sameeya ayuu allah jecel yahay wa kayfa yuxakkimuunaka wa cindahum atawraa wa kayfa yuxakkimuunaka sidee bay xaakim kaaga dhiganayaan oo adiga xakam kaaga dhiganayaan oo kuleeyihiinna kala xukun wa cindahum alxaal cindahum yaga agtooda ay ku sugan tahay attawraatu kitaabkii tawraadeed uu ku sugan yahay waxaa kitaabkii tawraadeed agtooda ku sugan yahay fiiha xukmuullah xaal kitaabka tawraadeed uu ku sugan yahay xukunkii ilaahay waa xukunkii ilaahay ee rajmiga ku saabsanaa xaddu zaani qofkii sinaystee guur hore soo maray xadkiisii uu ku sugan yahay uma yatawallawna min bacdi dalik intaa dabadeed way ka jeesanayaan min bacdi daalika intaa dabadeed bay ka jeesanayaan oo xukunkaa ilaahay ee rajmiga ku saabsanayn waxba ku xukumay isagoo towraad ku yaalla wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaasi muuminiin ma aha oo qaar rumeeyey ma aha qaar rumeeyey ma aha aayadahan kollay waxay ku yimaadeen qoladii yuhuudda ayay ku yimaadeen waxaana jira qaar munaafiqiina oo odhanayay dee waa rumaynay haddana qolyaha markaa gaalada ah ama yuhuud ha ahaadaan ama cid kaleba ha ahaadaane wax u dhegadhegaynaya oo dhegaysanaya oo yacni markaa yacni war u markaa geynaya yacni hoosta gaaladay kala socdaan afka baarkiisana iimaan bay ka sheegteen marka yuhuuddina waa ku adeeganaysaa munaafiqiinta waa ku adeeganaysa munaafiqiintuna gaalnimay uurka ku qarsanayaan marka nimanka yuhuuddu dee xadka ku saabsan qofka sinaystay ee guur hore soo maray kitaabkoodii waxaa ku sugnaa in dhagax lagu dilo rajmi sida innagaba shareecadeenna ugu sugan tahay baa shareecadoodiiba ugu sugnayd xaddu rajmi baa ku sugnaaday innagana aayad qur'aana markii hore ku soo aroortay oo ku timi xadkaa rajmiga laakiin aayaddii markii dambe tilaawadeedii baa la nasakhay iyo akhrinteedii laakiin xukunkeedii waa baaqi oo waa lagu camal falayaa waxaana ku soo aroortay axaadiis fara badan oo saxiixa ku soo aroortay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam qowlan wa ficlan waa u sameeyey inuu ciddii sinaysatay ee guur hore soo martay uu xadka rajmiga yacni markaa yidhi ha laga oogo oo markaa uu sheegay in xadkiisu yahay dhagax in lagu dilo oo la rajmiyo odh ahaan waa u sheegay ficil ahaanna waa u amray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ilaa shan qof ayuu nebigu amray in la dilo oo lagu dilo dhagax oo xadkaa rajmiga lagu fuliyo shantaa qof waxaa ka mid ahaa maaciz baa ka mid ahaa saxaabigii maaciz la odhan jiray isagaana yimi oo qirtay zinada oo yidhi yaa rasuul allaahi xad baan galay waa sinaystay yacni markaa iga og xadka iga og oo bimacnaa yacni kitaabka ilahay igu xukun ma ogayn markaa maaciz inuu xadka laga oogayaa yahay dhagax in lagu dilo wuxuu moodaayey jeedal inuu yahay ayuu u haystay guur horena waa soo maray oo saxiix ah ou galmo ku sameeyey markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku celceliyey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuhi lacallaka qabbalta aw khamasta waxaa laga yaabaa inaad dhunkatay ama markaysaga aad taabatay ayaa dhici karta bimacnaa muqadimaadkii zinada inaad samayso zinadii dhabta ahaydee weynayd aanad la iman baa laga yaabaa markaasi may waan zinaystay buui ya yacni waxay yidhaahdaan culammadu qofku hadduu markaa waxa weeye isagu dembiga dee qirto oo dembigu dembi dee weyn oo markaa xada u yahay talqiinta markaysaga bal inuu si uu kaga baxsanayo loo laqimaababa fiicanba bay yidhahdeen ya saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallaka qabbalta aw hamasta waxa laga yaabaa wax ka sokeeya zinadii weyneyd inaad la timi baa laga yaabaa markaasuu maya waan zinaystay markaasuu odhanayaa zinada ma taqaanaa markaasuu haa ninku markaa waxa waxaweyaan yacni haweenaydiisa siduu ugu tagoo kale markaysaga hadduu xaaraan ugu taga ayaa zina la yidhaahdaa markaasuu dabeedna odhanayaa miyuu waalan yaho ma jinna ku sugan waali markaasaa la odhanaya maya markaasu ma khamru cabbay bal hadda markaase afkiisa la ursanaya markaase ma wax ka oraya ma jiraan marka dambuu nebigu amrayaa in la dilo oo la rajmiyo markii waxa weeye dhagaxii lagu bilaabay oo xanuunkii dhagaxu u dareemay ayuu dabeed markaa cararay waa la soo qabtay inta laga daba tegey markii la soo qabtay ayuu yidhi markaa waxa weeye igu celiya rasuulkii igu celiya calayhi salaatu wasalaam ina qawmii qaruunii wadakaruu ana rasuula allaahi hayru qaatilii yacni tolkay baa ikediyey oo rasuulku inaanu ii dilayn bay ii sheegeen ee rasuulka igu celiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadii kumay celin rasuulkii waayo amarkii hore istisxaabayaan alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan isaguna rujuuc cad ma samayn dembiganu iqraar buu ku sugnaaday dembigu hadduu bayine aanu ku sugnaana iqraar ku sugnaado xaqullaahina uu yahay aanu xaq aadmi ahayn qofku waa ka noqon karaa hadduu ka noqdana waxba loo raaci maayo xaq aadmi hadduu qirto qofka lagaga hadhi maayo waa iska ciyaaraya iyo kadaa iyo ya hadday fuduushaadu ku geliso hebel wuxuu igu leeyahay markiisa malyan dollar buu igu leeyahay ou idhaha markhaatiyaal ka ahada ya dee hadhow waxaweye iska bixi baa lagu odhanaya waa xaqa aadmiyo waan iska ciyaaraya waxaas kaa saari mayso ya laakiin xaqullaahi hadduu ruuxu qirto oo uu ka noqdo rujuuciisa waa la aqbalaya laakiin xaqa aadmi markaysaga qirashada uu qirto waxa weeye waa laga aqbali maayo waa iska ciyaaraya iyo waa ka noqday iyo yacni marka waxa weeyaan waxyaalahaasi waxa u tari maaya marka rujuucaas hadduu sheegi lahay o odhan lahaa waxa weeye been bay ahayd warkaan sheegay oo maan sinaysanin waajib waxaa noqon lahayd in xadka laga daayo laakiin rujuuc cad ma sheegin wuxuu idhi rasuulka igu celiya ya yacnii tolkay baa ikadiyey oo rasuulku inaanu idilayn bay ii sheegeene waxba kumay celinaa saxaabadii sidii bay markaysa markaa rajmigii ku dhammaystireen sidii bay ku dhammaystireen markii rasuulka loo sheegayna calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa khata baa samaysay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye wuxuu u tilmaamay in hadday soo celin lahaayeen oo uu toobad keeni lahaa ilaahay toobadda inuu ka aqbali lahaa yani saasuu tilmaamay ficilkoodiina khata kuma xukumin ee waxa weeye wuxuu u taqriiriyey in markaa dee si saxa uu dhacay baa laga fahmaya mid waa maacid kow ka labaad waa khaamidiya gabadhii la odhan jiray iyaduna iyadaa qiratay ta saddexaad waxay tahay waa inankii yacni isaguna yidhi markaa nin uu sheegay haweenaydiisaan ka sinaystay yidhi oo nebigu uu odhanayo waqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha unaysow ninka haweenaydiisa markaysa markaa gaadh oo yacni markaa soo afqaad oo weydii markaysaga markaa zinada uu sheegay inay sinaysatay fain ictarafat farjumha hadday qirato rajmi oo dhagaxa ku dib waata saddexaad labada kale waa labadii yuhuudi kollay shantaaba nebigu waa rajmiyey yacni wuxuu amray in la rajmiyo midna nebigu ma xaadirin mid walba amarkunbuu bixiyey mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam amarka ayuunbuu bixiyey axaadiis badan badanoo kaleoo qowligiina waa ku soo aroortay yacni marka rajmiga marka shareecadeenna way ku sugan tahay marka nimanka yuhuuddu rajmigaas way bedeleen waxay ku bedeleen xukuna iyagu dejisteen oo dadkii agtooda sharafta lahaa iyo kuwii madaxda ahaa baa qaar ka midii sinaysteen waagii hore waxay samayn jireen dadka inay kala qaybiyaan oo cidda daciifkaana xadka ay ka jaraan cidda markaysagaa shariifka sharafta lena xadka aan laga goyn ya laakiin markii dambe xagga zinada waxay yidhaahdeen cuquubo dhammaan laga wada jaro dadka oo aan xadkan adagna ahayn ee dhagax ku dilka ah aan dejinno waxay dejisteen makaankii rajmiga waxay ku beddeleen ciqaab saddex arrin ka kooban aljaldu waaltaxmiim waaltajbiya aljaldu waa maxay waa jeedal waa garaacis waaltaxmiimu waa weji madoobayn wejigaa wax madow loo marinayaa waaltajbiya dameer baa si maqluuba loo saarayaa dameer baa la saarayaa xagga dameerku u jeeda mooye xagga kale ee yacni markaa dambaa loo jeedinayaa markaasaa dameerkaa lagu kaxaynaya isagoo maqluub u saaran oo sida rakuubka uu ruuxu u fuulo aan u fuushanayn ee isagu xagga dameerka yacni markaa ka dambaysa uu u jeedo dameerkiina xaggaasaa wejigiisa u jeedaa isaguna xagga kale u jeedaa dabeedna waa lagu kaxaynaya magaalada lagu wareejinaya isagoo wejigu madow yahay waana la garaacaya jadalka lala dhacaya waa saddexdaa ciqaabood aljaldu waaltaxmiimu waaltajbiya axaadiista saxiixaynka ku soo aroortay inay sidaas dejisteen oo sameeyeen xukunka caynkaasee mubaddelka ah waxay markaa yacnii ku fulinayeen ciddii markaa sinaysata ee iyaga ka mid a rajmigina waa inkireen kitaabkooda inuu ku yaallo sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey iyo xadiiska markaa bukhaari saxiixa ku soo wariyey ay sheegayaan marna waxay inkirayaan in waxaweye rajmigu kitaabkooda ku sugan yahay marna waxay eh, sheeganayaan sidan ay samaynayaan in kitaabka ilaahay ay ku sugan tahay taasina waa iftiraac cala allah marka laba arrin bay la yimaadeen dib baynu ka sii sharxi doonnaaye midna waxa weeye waa inay xukunkii rajmiga dafireen oo yidhaahdeen kitaabka ilaahay kuma yaal midna waa inay ilaahay ku been abuurteen oo ay yidhaahdeen xukunka ay dejisteen ee muxarafka ahi kitaabka ilaahay buu ku yaalla haddaba markaa nimankii yuhuudda ahe reer khaybar baa waxay soo direen war cid ka midii markay sinaysatay waxay yidhaahdeen bal hadda nebigaa u tagoo maxamed intaa u tagtaan soo weydiiya qofka sinaystaa maxaa lagu xukumayaa bal arrinkaas soo weydiiye hadduu idiin sheego yacnii kan markaa e, rajmigaa hadduu idiin sheego ha qaadanina laakiin hadduu idiin sheego yacni cuquubo ka khafiifsan aqbaloo qaata maxay uga jeedaan qaatada waxay leeyihiin haddii dee waxa weeye ciqaab aan rajmi ahayn uu idiin sheego jeedal iyo wax la mida ah sheedalkaasaynu ku camal falaynaa aakhirna waxaan odhanayaa dee nebi baa noo fatwooday haddee nebiga may rumayno may raacin bal hadda ka war nebi ayna rumaynoo raacin bay leeyihiin waxaynu xujaysan doonnaa inuu inoo fatwoodo isagu inoogu jawaabay yacnii qofka sinaysta ee guur hore soo maray jeedla xuja inoo noqonays laakiin hadduu rajmi idiin sheego dhagax lagu dilaayo ka digtoonaadu ha qaadanina bal hadda arrinkaas soo weydiiye bay yidhahdeen tii baa ilaahay aayadahan ku sheegayaa yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'tawhu faxdaruu marka waxa weeye yani nebigay saa weydiinayaan marka dee inay lunsan yihiin oo ay la lumiyey buu allah inoo sheegaya waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a ulaa'ika aladiina lam yurid illahu an yutahira quluubahum cuquubadooda iyo waciidkooda la sheegay adduunyada dulli inuu ugu sugan yahay aakharana cadaab daran u yahay sammaacuuna ilkadibi akaaluun lisuxti fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum yacnii xaaraanta waa u cunitaan badan yihiin waxaynay u dhegaysanayaan beentay aqbalayaan ama waxay u dhegaysanayaan si ay u been sheegaan labada waa loo fasira hadday kuu yimaadaan faxkum baynahum aw acrid canhum ama dhexdooda kala xukun ama ka jeeso yacani labadaba adaa u door leh yacni cid markaa yacni ahlu kitaab ah ama cid aan muslimiin ahayni hadday xaakimkii muslimka isula yimaadaan inuu kala xukumaa waajib kuma ahay culimmada qaarkood ka qaateen aayaddan waxayna ku dhisan tahay aayaddu muxkama miyay tahay qadarkani fa in jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum waayo a'immada qaarkood waxay qabaan waan ixkum baynahum bimaa anzala allah in lagu nasakhay qabaan a'immada qaarkood yacni sida maalik oo kale marka haddii la yidhaahdo waa mansuukha waxay noqonaysaa in la kala xukumaa waajibaysa laakiin haddii la waa muxkama haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa door waxaa loo leeyahay yacni marka hadday gaalo yihiin ciddaasi sida ahlu kitaab oo kale ay yihiin cidda markaa arrinka isku haysa ee la kala xukumayaa waxaa loo door leeyahay in la kala xukumo iyo in layska daayo oo laga jeesto ya faxkum baynahum aw acrid canhum waa takhyiir marka takhyiirkaasi ma mansuukhba mise mansuukh ma aha ayaa marka khilaafka ku saabsan yihi waxay se culammadu isla ogol yihiin mufasirku waa inoo sheegi doonaaye haddii cid muslima iyo cid gaaliya ay ishayso oo qadiyaddu ay dhex taallo cid muslimiin ah iyo cid gaala ah markaa in la kala xukumaa inay waajibayso waa bilijmaac waa laysku waafaqsan yahay mufasirkuna waa sheegaya laakiin iyaga dhexdooda hadday tahay in la kala xukumaa waxa waajibi mayso aayaddan ahlucilmiga qaarkood waxay ka istinbaadeen cidda markaa waxa weeye muftiga wax weydiinaysaa ama caalimka wax weydiinaysaa hadday uga jeedaan yacni ama tarakhus ama wax la mida yacni inay raadinayaan qowlka fudud inay ka helaan ama wax la mida ee istifaado kale aynay uga dan lahayn iyo xukunka sharciga inay aqbalaan aynay uga dan lahayn amaba inay markaa jirrabaan iyo wax la mida ay uga jeedaan in loo jawaabaa inaynay waajibayn shaykhulislaam ibnu taymiya sidaa ka istinbaadoo kala baxay wa kadalika ibnu cuthaymiin laftiisuna waa tilmaamay laakiin waxaa uga horreeyey shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa uga horreeyey oo su su'aasha markaysagaa waajibaysa in laga jawaabay cilmiga ahi waxay tahay waa ta looga jeedo yacni istifaade iyo cilmiga in markaa la tacdiiminayo looga dan leeyahay laakiin mid waxaweye jikaar iyo markaysaa markaa looga jeedo ama jirabaad looga jeedo ama hawaraac looga jeedo qowlka fudud baa hadda eeg iyo wax la mida taas in laga jawaaba inay waajib ahayn ayaa ahlucilmiga qaarkood ay ka istimbaadeen saas aaweed baa shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi man sa'alanii mustarshidan arshadtu waman sa'alanii e, mutacanitan naaqadtu yacnii waxa uu yidhi kii markaa i weydiiya isagoo iga hanuun dalbayo oo inaan sidaa dee hanuunkaa u tilmaamo ii weydiinaya waan hanuuniyaayo bimacnaa sida hanuunku yahay iyo iyo sawaabku yahaan u sheegaa waman sa'alanii mutacanitan naaqadtu kii markaa waxa weeye jikaar iyo tacannut markaysaa uga jeeda isaga waa ku dabagediyaa buuli mm. yani markaa saas ayuu markaa yani shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi waxayna culammadu yidhaahdaan waxaa loo weydiinaya waa inay noqotaa lilistirshaad waa inay markaysa waxa noqotaa aynay noqon markaysaa macno kale marka aynay noqon sida qoladan ay weydiinaysay marka hawe raac bay ka ahaydoo dadka qaarkood waa dhacdaa masaa'isha qaarkood bay la wareegaanoo markaasaa marba wadaad la weydiinayaa si loo helo bal hadda qolo wax u bannaysa markaasaa la odhanayaa dee hebel baa noo banneeyey marka waxa weeye waxay rabaan waxay tahay waa tarakhus yacni mid hawadooda waafaqa ayay rabaan ay uga dan hadday wejigaa tahay oo saa tahay yacni waxa weeye masalada noocaasi yacni xaqdoon ma aha waxay noqonaysaa hawa raac in looga jeedo in looga jawaabaana waxba markaysa waxaa laazim ma aha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk